geliyay abwaab badan oo qisaastii iyo diyadii iyo cafwigii iyo kuwo badan oon soo marnay ayuu hoosteeda soo geliyey caleyh raxmat ullah waxaan ku soo jirnay marka eh, baabkii qawadka iyo waxaa weeyaan qofkii lagu dila dhagax amaba jeedal ama ul ku lagu malgo oo muxuu ah malagiis uu ku galo oo sabab looga dhigo diyadiisa waxay noqonayso ma camdiba ma shibhulcamdiba ma khata'a taasaan kusoo jirnay kadibna weliba waxyaabahaan soo marnay waxaa ka mid ah in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam arrinta ayada uu ku tilmaamay shibhi اlcamdi ama shibhu اlcamdi uu nabigeena ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam wixii ul iyo suun amaba jeedal Eh, ama dhagax la tuuray qofkii ku waxyeelabo ku dhinto in boqol neefoo geela laga qaadi afartan ka mid ahna ay weliba yihiin kuwa riman oo ilmaha calooshooda ay ku jiraan saas ayaan soo marnay imaamka marka baabkii asaga baan weli ku jirnaa kadibna wuxuu rabaa inuu naaxiya xadiiiya ama sinaaca xadiiiya nala aado oo khaalid ulxadaa oo xadiidka laftirkiisa muxuu muxuuha ruwaadda wariyey ka mid ah ruwaadda wax ka wariyey habka iskugu khilaafeen saddex arrimood un baad muxuu inoo sheegi doona insha allah tabaaraka wa tacala markuu leeyahay baabu dikri alikhtilaafi calaa khaalid اlxadaa baabu dikri اlikhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheego calaa khaalidin اlxadaa khaalid اlxadaa khaalid ibn imraan xadaa weeyaane ruwaadda ka warisay habkay u wariyeen siday isugu khilaafeen in la sheego saddex arrimood un bas weeyaan mid afaraadba kuma jirta tan koobaad amaba afar afar qaybood weyaan mid shanaadba kuma jirta tan koobaad mar waxaa weeyaan isaga ninka la yidhah khaalid alxadaa ayaa waxaa weeyaan siduu u wada sanadka wuxuu gaarayaa inuu cabdilaahi bn camr bn caasir allahu tacala canhuma uu rasuulkeenna ka wariya xadiidka kow marna waxay ka wariyeen in khaalid alxadaa laftirkiisa siduu u socday saxaabi la-aan meesha la dhigo cuqba ibna aws ninka la yidhaahdo uu toos nabigeena ugu wari calayhi salaatu wasalaam tan saddexaadna ninka cuqba ibna aws la yidhahdo oo horaan marna nabiga toos ugu wariyey marna cabdillahi bin camr bin caasi toos ugu wariyey inuu can rajulin nin oo saxaabada nabigeena ka wariyo calayhi salaatu wasalaam kii labaad marka muxuu noqday oo toos inuu cuqba ibna aws oo taabici ah inuu nabiga ka wariyo xadiidku muxuu ka dhigayaa mursal ayuu ka dhigayaa marka laba jeer oo midna can rajulin oo min asaxaaba ka mid ah oo rajulka la ibhaamiyey marna cabdilahi bin camr caas iyo mar laftirkiisii uu muxuua nabiga toos ugu wariyey calayhi salaatu wasalaam yacquub ibn awski saddexdaa qaybood tan afaraadna waxaa weeyaan yacquub ibn aws ay wuxuu ka warina cabdilaahi ibni cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhuma dariiqyada ayada uu ku wariyey alfaadda iyo macaanida laakiin way isleeyihiin wax farqi ahoo weyn amaba xugun dheeriyaho ku jira oo badan ma jiro weyaan marka imaamkan soo celinta uu soo celiyey uu leeyahy dikru اikhtilaafi calaa khaalid اlxadaa uu leeyahay wuxuu ishaari rabaa sinaaca alxadiiثiya oo saddex afartaas eh, ariiq oo laga wariyey khaalid alxadaa intaas ayuu imaamku noo sheegi rabaa calayhi raxmat اllah laakiin axaadiista waa tii horan soo marnay isbedelooyinkama muuqdo wax yaroo kooban oo gooni xadii afar kun todoba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nas bna yaxya bn xabiib بن ربي wyaa بن رaبي wa ثiq qaaل أنbأna حmاad بن زayd بن dirhم wa ثiqة ضبط الxuجة عan khاld yعni الحا khاld بن مهrان الحdا wa ثiqة يursil عan الqاasim irsaalkii hadda la sheegaana wuxuu nooga imaan doonaa in shاء الlahu تbaaraka وataعaalى xadiidka soo socda ama xadiidka afraad nooga imaan doona in shاء الlahu تbaaraka وataعaalى inuu mursil yahay oo axaadiista isaga mxuu ahaa ragga isaga ka wariyay ay irsaal samaynayaan ayaa noo imaan doona insha allah tbaaraka wa tacaala waaya khaalid ilxadaa can qaasim ibn rabiica waaiqa can cuqba ibn aws waaiqa can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma ana rasul rasul ka sal sl rsulkan wuxuu yidhi alaa hooyaay waina qatiila alkhata'i qofka gefka ku dhintay ama lagu dilay ay maqtuul اlkhaطأ shibhi اlcamdi kas lamoodka ah ama kas ega ah kasu ega ah ama kas lamoodka ah maa weeyaan kaana ahaaday bisawطi jeedal iyo walcasa ul e alaa hooye waina qatiila اlkhaطa'i qofka gefka lagu dilay shibhi اlcamdi kaslamoodka ah maa weeyaan kaana u ahaaday bisawti wاlcasa miatu min alibil maadaas oo udhaxeeya labada xariiqi udhexeeya waa tafsiir oo alaa waina qatla اlkhaطأi shibhi اlcamdi miatu min alibil weyaan intaas marka waa tafsiir dhexda la geliyay hadal mudraj ah oo tafsir la soo geliy weeyaan alaa hooye waina qatila اlkhaطأi qofka gafka lagu dilay shibhi اlcamdi kaslamoodka ah miatu min alibili boqol neef oo geel ayaa ka waajibaysa ama u waajibaysa weyaan waratadiisii marka shibilcabdigana waxaa weyaan maa weyaan kaan ahaaday bisawti sun iyo jaadal iyo walcasa ul ul iyo jaadal inta badan qofka ma dilaan ma dilaan weyaan arbacuuna afartan oo minhaa boqolkaa ka mid ah fii butuunihaa uurkeeda awlaaduhaa caruurteeda ay ku jirta weyaan oo qurbacdii iyo nirgihii ayaa caloosha ugu jiraanoo waa wada riman yihiin afartan riman ayaa laga qaadaya marka diyada noqoto marka camdiga iyo shibulcamdiga aad uma kala duuna camdiga haddii dadka ay cafiyaan oo ay qawadka iyo mxu ah qisaasti ka tagaan iyo shibulcamdiga inta badan aad uma kala duuna weyaan diyadooda waaya xadiidka afar kun toddoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixu bimaa qabla xadidka hor ayuu saxiix ku noqonayaa muxuu u noqday waad noo imaan doontaa xadaana moxamed ibnu kamil almarwasi waa iqa ayuu imam nasai aleh ramat llahi leeyahay waa moxamed ibn kamil ayo noo warram ayuu leeyahay qaala xadaثna hushaym ibn bashir alwasiti waa iqatu tabt yursil ydlis can khaalid ibn ibrahim alxada waa iqatu yursil can اlqasim ibn rabicata waa iqa can cuqbata ibn aws sadusi اlbصri wawahiba man qaala inahu min aلصaxaaba waa iqe can rajuli nin oo min asxaabi الnabiy nabiga saxaabadiis kamid sal اla alay slam ayaa qaala wuxuu yidhi marka hore wuxuu yidhi can abdillahi bin camr soomayn haddana can rajul min asaxaaba weeyaan can rajul min asxaabi nabi sal slm qala rasulkan wuxuu yidhi khaaba ama ninkii saxaabiga ah wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi khaaba nabiyu nabigeena ayaa khudbeeyey calayhi salaat slaam yowma fatxi makata maalintii faka la furtay ayuu nabigeena khudbeeyey calayhi salat slaam oo fa wuxuu yidhi allah hoyay wa ina qatiila alkhata'i qofka gefka lagu dilay shifi lcamdi kaslamoodka ah miatu min alibili boqol neef oo geela ayaa u waajibayso ama dilka asaga ka waajibayso bisawti walcasa walxajar bisawti jeedal iyo walcasa ul iyo walxajar qofkii intaas lagu dhufto oo saa ku dhinta boqol neef oo geel ayaa u waajibaysa weyaan amaba dilkaas ka waajibaysa fiiha gudaheed u ahaada arbacuuna afartan aniyatan ilka ridatay oo muxuua aniyada waa neefka geela ah oo afar sano dhamaysata dhammaystay kadibna sanadka shanaad gashay ayaa la yidhaahdaa aniya ilaa baasili caamihaa ilaa sanadka sagaalaad ay ka gasho ilaa baasili caamiha baasilk waxaa la yihahdaa dakhala fi lcaami اtaasic neefka sanadka sagaalaad galay ayaa waxaa weeyaan la yidhaahdaa baasilka hahay kulluhuna dhammaantood fiiha ay ahaatay arbacuuna afartan aniyatan ilka raditay oo afar jir inta dhammaystay shan gashay ilaa baasili caamiha sanadkeeda sagaalaadna gashay kulluhuna dhammaantoodna khaliifatun ay wada leeyihiin ay riman yihiin yacni kuwan sagaal jirka taqriiban oo sagaalka sideed inta dhamey sagaalka galay ay wada riman yihiin weya geela da'ihiisa iyo siduu u rimo iyo baabkiisa kolleyba dadka inta badan ma yaqaanaan halkan fadhiyo dadka odayaashu way garan karaan shaki ma laha laakiin dadka da'yarta aad uma yaqaanaan aniga xataa aad uma garan karo sida dhabta nacam nacam ha camdigu ya laakiin waxaa weeyaan inta badan qofka adiga tabartaada ma badno qofka hal dhagax ah hal dhagax qofka aduu ku dhufto haaliban uma dhinto inta badan haddii adee qofka uu jibaal la soo aguuga oo jibaal aad weyn dhagax mayskanka weyn intuu soo qaato kadibna qofkii oo fadhiyo sii jeeda uu hal mar uun waa gooni laakiin dhagax tuurka caadiga ah oo gacantaada buuxini qofk inuu gogobiyo ama uu suuxo amaba uu muxuu aha dhiigbax ama ama jibiyo waa suuragal laakiin dhimashada uma badno sawdka iyo mxuu aha shaabugana waa lamid iyo jeedalka ushana waa lamid laakiin xataa burka iyo garuunka waad aragteen qofka inta weliba labada gacdood lagu qabta laga bagto haddana uusan dhimanayn inta badan meel meelo dee halbowlahad uu kaga dhac waa gooni <laughs> waa meelo gooni moogta laakiin hadda wejigo kale uu kaga dhufto waa mxuu aha dhiig unbaa saas dhihi mooyane inta badan ya laakiin asal ahaan xabadda qofka lagu dhufto meeshaeeda lagu dhufto iyo qofka burka lagu dhufta ma isleeyihiin ma isma laha abadan isma laha saa weyaan waaya xadiidka afar kun todoba boqol iyo han nacam ukurima waaya sa ilaa halkaas ay ka gaarto weyaan laga bilaabo shan ilaa sagaal ay ka gaarto oo weliba riman intu dhexayso weyaan waa aladna walacla meesha hoose iyo meesha sarraysa aniye laga bilaabo ilaa laga gaaro basil sagaal jir ilaa laga gaaro weyaan waaye xadiidka afar kun todoba boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis صaxiixa bima qablahu ku noqdayna xadiidku waa mursal marka kan saddexaad ah, mursal noqday kan afraad ma kan saddexaad weyaan qaala imam nasai ala akhbarana maxamed bashar bundar waa iqatu xaafid can ibn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy asulami waa iqa can khaalid ibnu mihraan alxada waa iqatu yursil can qaasim waa qaasim ibnu rabiica waa iqa can cuqba ibn aws waa saduuq cuqba ibn aws marka waxaan ku sheegnay inuu yahay iqaan ku sheegnay laakiin sax maaha labada xadiid horeba iqaan ku sheegnay lakiin waa saduuq inuu yahay ana rasu rasulka sal slam qaal rasuulkan wuxuu yidhi alla hooyaay waina qatiila alkhaطa'i gafka qofka ku dhintay ama lagu dilay qatiila sawti jeedalka lagu dilay iyo walcasa ushi lagu dilay fiihi gudihiisa ayay ahaatay oo diyo ahaan loo qaadani miatun boqol oo min alibli geela ah, muqalladatun oo weliba la adkeeyey addiya mualada la yihahda diyada la adkeeyey arbacuuna afarta oo minha ayaa ka mid a ah. fii butuuniha caloosheeda u ahaaday uurkeeda awlaaduha caruurteedii oo nirgihii iyo qurbacdii caloosha ku jira oo waa rimiyo afartan rimiyo oo riman ayaa waxaa weeyaan la bixinaya xadii afartan todoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadii saxiix qablahu qaala imaam ibn mascuud aljaxdari waa iqatun qaala xadaثana bishr mufadل waa iqatun tabtun caabid can khaalid alxadaa can qaasim ibn rabiica can yacquub ibn aws can rajulin oo min asxaabi الnabiy nabiga saxabadiis kami sal slm ana rasul rasulka sl slm lama goortii dakhala uu galay makata magaalada makata yowma yowma yowma alfatxi maalintii maka la furtay maalin weyn baa ahayde qaala rasuulkan wuxuu yihi sal slm ala hoyay waina kula qatiili khaطa'i اlcamdi ala hoyay waina kula qatiili khaطa'i اlcamdi kaslamoodka qof kasta oo ku dhintay aw shibhi اlcamdi amaba waa isku midkun markuu le qatiili khaطa'i اlcamdi iyo shibhi اlcamdi waa isku mid ama tanuu yiri ama tanuu yiri nabigeena sal slm oo wax jafka ah laakiin amaba waxa loo yaqaano eh, kaslamoodka qatiili sawti sunka iyo jeedalka u dilay iyo alcasa iyo usha minhaa iyada ay ahaata arbacuuna afartan fii buطuuniha uurkeeda awlaaduha caruurteeda xadiidkan macnihiisa waa sibaa waxbaa iskuma yaro toosna mu inay wax ka maqan tahaa kuu yaro muuqata alaa waina kula qatiili khaطa'i اlcamdi aw shibhi اlcamdi qatiili الsawti wاlcasa minha arbacuuna fii buطuuniha awlaaduha meeshaa maxaa ka maqan miatu min alibil baa ka maqan ha boqolkii nef nacam ha wاlcasa wاlcasa waa isku midun nacam ha katiil الsawti in laazim maaha inay mxuu ahaa iskugu tageen aw alcasa oo kale saas oo kale macnaha saas waa ya xuruuf اlcaطfi iyo lixdanka kale waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacaala sida ay kale yihiin waa noo imaan doontaa laakiin kuwa kale waa iska un bintimukhaad iyo mxua ah, jambaq oo isjacbur hay noqonayaan inta kale waxay noqonayaan guujir sanad mid dhammaysatay oo muxuu ahaa dhowr sanad dhammaystay sanadka labaad galay qaar muxuu ahaa sanadkii labaad dhammaystay oo kii saddexaad galay saasay qaar mxuu aha kii afraad saddexaad dhammaystay afraad galay saasay noqonayaan waa noo imaan donta insha allah tabaraka wa tacaala meesha ugu sarraysaa kuwaas oo rimayada ah <laughs> may waxaan ka hadlayaa khaa aan u tegi doonaa insha allahu tacaala dikru asnaani diyat اlkhaa horta mid ugu fudud waata iyadoo jambaq u badan marka gofka ay tahay ay tahay khaa ay tahay weyatan hadda aan ka sheekaynay waa noo imaan doontaa laakiin kuwan kale waa maraatibta unkaa ka haddii marba la yidhi shan jir iyo wixii ka koreey wixii ka hooseeya marka maxay noqonayaan wax aanan hadda rimiyo noqon karin wa oo uun muxuu ahaa sida haddaad sheegaysa oo isdaba yeella ilaa gadaal hoos ay u degto marka waxaa kaloo culimmada ay isku hayaan diyada sida noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa ma alaa baa laga dhigi saddex jeer miyaa la qaybini kaba soo qaad afartanka hadda aan sheegnay iyo soddon iyo soddon miyaa laga dhigi mise arbac baa laga dhigi afar miyaa laga dhigi oo labaatan iyo shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan iyo shan miyaa laga dhigi mise waxa laga dhigi afartan iyo soddon iyo labaatan iyo toban arbac miyaa afar jeer miyaa la qaybini mise waxaa la qaybini saddex jeer waa masale ayadna khilaafi ah oo aimada raxmat ullaahi cala aljamiic ay isku hayaan weeyaan waay xadiidka afar kun toddoba boqol iyo hay iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadis saxiix maa qablahu isna xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya iyo axaadiista hore qaala imam النasai ala akhbarna mxamed bn cabdillahi bn baziic albصrي wa iqa qala xadaثna yaزيid ibn zurayc wa iqaة tabt qala xadaثna khalid ibn xarit ibnu mihraan alxadaa can qasim bn rabic can yacquub bin aws ana rajula oo min asxaabi الnabiyi nabiga saxabadiis kami sal slm ayaa xadada u sheegay ana rasul rasulka sal slm lama goortii qadima makata maka u soo galay caama alfatxi sanadka maka la furtay sanadkay ahayd caama fatxi maka nacam sideedaad nacam saasuu ahaa sanadka maka la furtay ayaa qaala rasulkan wuxuu yidhi allah hoyay waina qatiya alkhaطأi gefka qofka muxuu ahaa lagu dilay alcamdi alkhaطأi alcamdi alkhaطأi alcamdi gefka kaslamoodka ah qatiil الsawطi wاlcasa suunka iyo jeedalka iyo usha ku dhintay miatu min alibil ay fadiyatu miatu min alibil weeyaan waa ka maqanta iyadna minha ayuu ka mid ahaad arbacuun afartan fii buطuuniha urkeeda u ahaaday awlaaduhaa caruurteedii oo rimiye wada ah afartankaba xadiidka afartan toddoba boqol iyo sideed i sagaashanaad saxiix maa qablahu qaala imam nas akhbarna maxamed ibn cabdillahi bn baziic wa iqa qaala anbana yaziid ibn zurayc can khaalid alxadaa can qaasim ibn rabiica can yaqub ibn aws ana rajula oo min asxaabi الnabiy nabiga saxaabiis ka mid sal slm ayaa dakhala makata xadahum yaa ku jirta min asxaabi nabi sal slm xadada wuxuu sheegay ana nabiya nabigana sal slm dakhala inuu soo galay makata maka caama alfatxi sanadkii maka la furtay qaala wuxuu rasul kan sal slm alaa hooye waina qatiila alkhaa'i qofka gefka lagu dilay alcamdi ee weliba dhabta ah kasta ah yani waa kaslamood waa sawti walcasaa shaabuugga iyo usha lagu dilay miatu min alibili minha ayuu ka mid ahaad arbacuuna afartan fii buطuuniha calosheed u ahaad awlaaduha ilmaheedii xadiika afartan todoba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa صaxiix mima qablahu isna qala imam nas ala akhna mxamed mansuur alkhuzaci wa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaثana ibnu jadcaan ibnu jadcaan cali ibnu zayd alqurashi waa ضaciif samictu waxaa ka maqlay ayuu yidhi min alqasim ibn rabiica can ibni cumar ma arkaysaa isna waa ariiq afraadan sheegaaye can cabdillahi bn cumar bin khadaab radi allahu ta qal cbdillahi bin cumar qaama waxaa istaagay rasul rasulka sal slm yowma fatxi makata maalinta maka la furtay ayuu istaagay calaa darajati alkacba kacbada jaraanjarteeda ku istaagay albaabka loo kora inuu yahay u badanta wallahu aclam faxamida wuxuu mahdi allaha alla weyne caزa wajal waana calayhi wuuna ammaanay u faalliyey kadibna wa qaala wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaah alla weynay u sugnaatay alladii allahasoo sadaqa dhabeeyey wacdahu ballanqaadkiisa dhabeeyey mahad u sugnaatay dhab ka dhigay oo wanasara u gargaaray cabda oo addoonkiisa u gargaarayna allahaasay mahad u sugnaatay oo wahazama jebiyey alaxzaaba isbahaysigii ku isbahaystay waxdahu keligii jebiyey ee mahad u sugnaatay ala hooyay ina qatiila alcamdi qofka kasta lagu dilay alkhata ee gafka ah waa kaslamoodka ah ama gaflamoodka ah eh, labada waad la aadi kartaa bisawti suun iyo shaabuugi walcasa ul lagu dilay shibhi lcamdi kaslamoodka ah fiihi gudihiis ayuu ahaaday oo diyadiisa ay ahaatay miatu boqol oo meelibila geela ka mid a ah. muqalladatun ee weliba aad loo adkeeyey addiya almuqallada ayaa la yidhahdaa oo xoolihii yacni jarta ahaa oo kor loo eegay geela wuxuu ugu qiimo badan yahay oo ugu qaalisan yahay intaad taqaanaan asnaafta la yaqaano rimiyada geela oo ah, weliba dhalmada ku dhow oo muxuu ahaa xaalan sidoo kale waxaa weeyaan awrta koranka ah oo muddo badan muxuu ahaa joogtay ayadna aad bay qaali u tahay marka kuwa iyaga ah oo muqaladada ah ayaa laga qaadaa weyaan weliba xoolahaas ama aas rimiyada ah ayaa muxuu ahaa nabigeena uu u caday calayhi الsalaaةu wasalaam waayo muqalada ee aad iyo aad loo adkeeyey minha ayuu ka mid ahaaday arbacuuna afartan minha uu ka mid ahaaday arbacuuna afartan khaliifatan ee rimiye ah ee riman fii buطuuniha uurkeeda u ahaaday awlaaduha ilmaheedii xadiidka afar kun iyo sideed boqolaad waxaan soo dhowaan ilaah noo kamilaya subxaana wa tacaala wa xadiid saxiix ma qablahu alxamdu lilah akhbarna moxamed mثn canasi waثiqaة xaafiظ qaala xadana sahl bn yuusuf alanmaطi waثiqaة rumiya biاlqadr qaala xadaثna xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa iqaة mudlis can qasim bn rabiica ana rasul waa mursal kale ana rasu rasulka sal slm qala rasulka wuxuu yhi alkhaطأu gafka shibhu اlcamdi kaslamoodka ah yacni wuxuu la jeedaa bilcasa ul iyo wasawti jeedale ama shaabuuge miatu boqol oo min alibili ayaa korkii ahaatay ama lagu bixiya diyada iyada mina ayuu ka mid aha arbacuuna afartan fii butuuniha uurkeeda waad awlaaduha ilmaheedii xadiidka afar kun sideed boqol iyo koobaad waa xadii xasanun ah xadii xasan weyaan martabadii sixada wuu ka hooseeya xadiidka xasanka muxuuya waa taqaanaan min baabi tadkiir xadiidka saxiixa waxaa la yihahdaa shan shardi xadidka laga helaa la yihahdaa maa rawaahu cadlun min cadaalad ah. taamu dabطi xifdigiisana uu dhammaystiran yahi oo aad iyo aad xaafid u ah oo helmaankiisa uu meesha ka baxsanya ama yaryahay tamu dabطi mutasilu sanadi sanadkiisna uu xariiro oo mursal aan ahayn oo saxaabiga uusan ka maqnayn munqaطic aan ahayn oo raawiga oo dhexda uusan ka baxsanayn mucdal aan ahayn oo laba raawi ka badan ay meesha ka maqneen mucalaq aan ahayn oo raawigii amaba ninkii kitaabka lahaa bukhaari oo kale uu iska dhihin qaala rasul lah sal sl usan iska dhihin mucalaqa la yihahdaa marka waxyaabahaasoo dhan xadiidka ka caafimaad qabo oo mutasilka ah shardiga saddexaad waa in mutasil u yahay kan an yakuuna saalima min ashuduud inuu shaadnimo ka badbaado oo mukhaalafat iqati qof iqa ah inuu daba mara od khilaafa liman huwa awhaqu minhu qofka iqasan oo asaga ka sarreeya xagga martabada iyo kalsoonida lagu qabo ka sarreeya inuu khilaafo amaba dad isaga la mid aho laakiin ka badan uu khilaafo waa shuduudkii alcila iyo cilad xadiidka gasho oo qaadixa ah oo xadiidka haddii ay gasho durayso waxaa laga yaabaa ruwaadda laga soo bilaabo alimaam nasaa ilaa saxaabiga laga gaaro kulli inay rag ma yihiin saay u taxan yihiin markaad eegto kulli ayna soo gaareen iqatun xaafi iqatun hakada ay wada yihiin xadiidkan uu daciif noqdo maxaa yeelay cilad qarsoon oo ragga nuqaada ah ay garan karaan hadda doolarka somaad arkin doolarka caadiga hor la kala sarrafto qaara farisa alcaks lacagtan eh, qaara farisa laakiin inteenna waxaa laga yaaba inaan waxba ka aqoonin waxba ka aqoonin laakiin ragga sayrafada iyo sarrafka iyo howlaha yaqaana gacanta markaysa ugu taabtan ay garanayaan sidaas weyaan marka ragga muxadisiinta oo ahlunaqdiga ah culama aljarh watacdiil xadidka markay saa u eegaan ciladaasay ku arkeen dhab way qabanayaan marka way le maya xadiidkan sanadkiisa daahirkiisa sida muuqato waa sixa laakiin cila alqaadixa oo fulaan fulaan fulana ku jirta way soo saarayaan marka waxaan kala jeedaa shantaas shardi ayaa la shardiyaa xadiidka marka le waa xadiid saxiixa ma laga helay waa xadiidka loo yaqaana saxiixun lidaatihi saxiixun lidaatihi waxaa imaanaysa saxiixun liayrihi waa ka duwanye oo hadda axaadiis badan oo annaga hadda ragga ku jira ay qaar ay yihiin saduuq ayaa saxiixnimo ay saaran tahay muxuu saxiixnimo ku noqday wuxuu ku noqday ariiq kale ama mashaahid kale ha noqdo ama mutaabaca ha noqoto waa baabka baabu masala xadiid saasuu ku imaanaya marka shantaas shardi xadiidka laga her waxa la yidhaha xadiis saxiixa soo maaha xasanka iyo asagana way kula duw yihin xasanka waxaa weeyaan meesha aan niri maa rawaahu cadlu taamu dabi ayaa nidhi ayaa waxau noqonayaa khafiifu dabi xifdigiisa wuxuu noqonayaa yar khafiif mararka qaara laga yaaba inuu ismoodsiin iyo ay ku dhacdo oo sida ninkan uu muxuu ah bir u yahay oo weligiis un waxba u hilmaamayn isaga saa maaha mararka qaar waxaa weeyaan wahmiyaa ku yar dhici marka xadiidka martabadii sixada waa ka soo degaya wuxuu noqonayaa xasan laakiin waa maqbuul waa xadii lagu camalfalo oo la aqbala weyaan laakiin markay isqabtaan xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka ah yaa la horumarinaya xadiidka saxiixa la horumarinaya intaas weyaan marka xasanka waay xadiidka afar kun sideed boqol iyo koobaad waa xadiid xasana qaala imam nasai alah tlaqbana axmed ibn sulayman ruhaw waahiqat xaafid qaala xadaثana yaziid ibn haaruun alwasit waahiqat mutqin caabid qaala abana maxamed rashid alkhusaaci wa saduq yahimu rumya biاlqadr can sulayman bni muusa alqurashi wa saduq fiihi faqiihu في xadيiثi bعض الlin في xadيiثi bعض الlin عن cمر بن شعيب بن محمد بن cabدالله بن cمر بن cاaص رضي الله taعالى عنه وcan abihi kadalika cabdulahi bn camr weyaane waraxima allahu jamiica ruwaat waa saduuq can abihi abihiis oo ah shucayb maxamed ibn cabdillahi bn camr bn caas waa saduuq isna can jaddi awowgiis waa jaddi shucayb shucayb awowgii weyr oo ah cabdullahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi man qutila qofkii la dila khaطأan gef loo dilo fadiyathu diyadiisa oo min alibili geela ah ثalaaثuuna sodon binta mukhaadin gujir dayraad gujir dayr yani macnaheed waxaa weeyaan hal sano ayuu dhammaystay kadibna sanadkii labaad ayuu bilo ka qaatay u galay waa binta mukhaad soo qodob maaha tan labaadna soddon waa inta iyada wa alaaثuuna soddonna binta labunin waa binta labuun waa eh, soddon qaalmood oo waxaa weeya laba sano dhammaystay sanad saddexaadna galeen intaa miiqaa weeyaan lixdan waثalaaثuuna soddon xiqatan ee owr mudatay ay dhihi jireen alaauunka marka sanadka saddexaad ay dhamaysatay oo xiqada kan afraaday gashay xajshane adi waxaad hadda noo sheegaysay hasha markii la abaahin kara oo ritiga uu abaahin karo oy ilmaha qaadayso waa in ay afar dhammayso oo shanaad gasho sooma ya afar soo kuma bas khalaas say u urgoota miya waaya waaya khalaas wa waa saas marka waa isma diidaysa xiqada marka waxay saddex sano ayay dhamaysay sanadka afraad ayay gashay ayadna waa soddon intaa miiqaan haysana sagaashan wa cashratu bani labuunin dukuur wa casharatu bani labuun iyo toban bani labuun oo laba sano dhameey oo sanad saddexaad galay oo weliba lab ah dakartan qurbac weeyaan dukuurin ee qurbacah ya haa qurbac wa marka sagaashan dhidiga oo soddon ka mid ah ay sanad dhamaysteen kii labaad galeen soddonna laba ay dhammaysteen oo kii saddexaad ay galeen soddonna saddex ay dhamaysteen oo kii afraad ay galeen iyo toban oo qurbac ah tobankaa qurbacna ay laba sana dhamaysteen oo kii saddexaad ay galeen boqolkaas ayaa diyada gefka ah lagu bixiyaa ayuu nabigeen sal اllahu alayhi waali wasalam diyada khaطa waa saas man qutila khaطأa fadiyathu min alibili ثalaaثuuna binta mukhaadin waثalaaثuuna binta labuunin waثalaaثuuna xiqaة wacasharaةu bani labuun dukuur qaala wuxuu yidhi raawigii oo ah cabdullahi bn camr caas wa kaana muxuu ada rasul rasulka sal slm yuqawimuhaa mid qiimeeyo calaa ahli اlqura dadka magaalo joogga ama tulaaleyda ah arbaca miata diinaar arbaca miati diinaar afar boqol oo shilin oo dahab ah ayuu ka dhigi jiray boqolkii neef qiimood ka dhigi jiray dadka magaalada jooga oon geel lahayn haddii ay isdilaan diyada waxay noqon jirtay afar boqol oo weliba khata u dhaca afar boqol oo diinaar afar boqol oo diinaar markay noqoto neefkii meeqaa ku soo aadayso meeqaa ku soo aadi afar diinaar soo sooma afar diinaar baa ku aadi afar diinaar afar shililoo dahaba ah ayaa marka iyadaa neefka geela uu joogay taqriiban qiyaastii yani marka laisku celceliyo qaar ka yaro qaar ka raqiisan saasay iskugu imaan jirtay koley sida muuqato wallahu aclam kow aw cad aw ama uu dhigankeega uu dhigankeeda oo min alwaraqi wariqi fida ah yani waxaa la sarafayaa dahabkii afarta boqol lahaa oo fidiloo rogi saasuu nabigeenna ku qiimin jira calayhi salaatu wasalaam wa yuqawimuhaa wuu qiimeyn jira rasulkana sal slm calى ahli اibili dadka geela u saaxiibka ahna idaa halat yuqawimha calى ahli اlqura arbaca miئati dinaari aw cidlaha min alwariq wa yuqawimuha calى ahli اlibili dadka geela u saaxiibkaana wuu ku qiimayn jiray yuqawimuha ku qiimayn jiray idaa kalat haddii ay qaaliyowda rafaca fii qiimatiha qiimaheeda kor u qaadi jiray geela markuu qaaliyoobana kor buu qaadi jiray qiimaha waidaa haanad haddii ay geela qiimaha geela ay soo dhacdana ama uu soo dhacana e naqasa wuu dhimi jiray min qiimatiha yani afar boqol sooma joogin oo diinaar afarta boqol oo diinaar haddii geela marka u rakiiso wuu soo dhimi jira hoos soo aadin jiray waida haanat naqsa min qiimatiha calaa naxwi zamaani zamanka noociisa iyo sida uu yahay ma kaana siduu yahay calaa naxwi zamaani zamanka noociisa maa kaana siduu ahaaday zamanka asaga sida xaaladda ay suuqi intuu hadda kaba soo qaadi neefka geela maanta waxaa dhici karta xilliga abaarihii lagu jiray hadda rooba ilaahay uu keenay subxana wa tacala meelaha qaar weli roob aad looma helin laakiin waa la necmaystay waa la qaboobay subxaana allahi aladii laa ilaaha illaa huwa waxaa cajiib ah laba labaatan iyo afar saac ka hore amaba soddon iyo lix saac ka hore ama afartan iyo sideed saac ka hore dadka quus ayaa la joogay ficlan xaalad waxaa la joogay ayna almafar intee loo carari hoo alle lagu dhargaa maqli jirteen hoo alle ayaa lagu dhargaa hay-adow qayli wadaadada masaajidaha ka qayliyeena aqribe iyo raxim iyo muxuu ay tol iyo waxaa la aruuriya wax muxuu ahaa walaa yanfac wax haba yaraata ay taraan lawaa waxaru mawda marka qowl allahi tabaaraka watacaala wahuwa aladii ilaahay markuu muxuu ahaa istilmaamayey wuxuu leey rabbigan subxana wa tacala wahuwa aladii yunazilu اlgayثa min bacdi ma qanauu wayanshuru raxmatahu wa huwa alwaliy ilaahay subxaana wa tacala waa allihii soo dejiyo yunazil waa tanziila bacda tanziil uu soo dejiya uu soo dejiya uu soo dejiya alhayfa maطarkii min bacdi ma qanauu markay quusteen kadib khalaas marka sawiradan aad social mediaha ka aragteen annaga hadda ilaahay musiibadaa nama dhex dhigin laakiin sawiradii aan walaalhe ummadda yn markaasaa u fiiriso ood telefoonka iyo ka fiiriso ood wixii aragto ood xoolihii iyo boqolaal iyo kumanaan uba-an aad aragto oo dadkii ay wixii ka soo wada oo dugaagii iyo gerigii iyo geeli iyo loodii iyo haaba sheegiba kuwan ayaga muxuu ahaa nugulka ah iskaba dhaaf geeli xataa u fadhiista aad indhahaad saarto khalaas meel walbana cabaadku isu tagay oo meel nag ayna jirin khalaas markaa ruxgeli khalaas ummadda soomaaliyeed waa u way qoosteen dadkii markii la qoosta kadib min bacdi ma qanauu haddii marka dayrtan hadda dayra ligu yidhi aniga aad ma kala aqaana hadda halliga la jooge dayrtan haddii saa ay ku tegi lahayd dadka waxay lahaayeen lagama hadlayn xoola hadda waxaa laga hadlaya dadkii halligni ummadda way bacayaan min bacdi ma qanauu wa huwa aladii yunazilu اlkayfa min bacdi ma qanauu markay qoosteen kadib waa allihii soo dejiyey maarka iyo roobka wayanshuru raxmatahu raxmadiisa kadibna yacni nashriyo oo faafiyo hadda ummaddii lalahaa intee lala gaari adi had maanta lacag yar intaan ka arurnaad ogeydeen lacagtii aan aruurinay iyo sawti wax laga keenay iyo lacag laga keenay iyadoo muxuuah masaa'idihan sakintir laga keenay shan milyan iyo shan boqoloo kun ay isku noqotay hal milyan waxaan aadinay istan meesha la yidhaahdo siyelow iyo marsabad iyo mooyaale waa noodistan wax la ayaan aadinay maxay u tari malyan iyo bar waxaan aadinay gaarisa iyo bacal iyo wixii la jiray ayaan aadinay maxay tari wajeer iyo mandheero min hal malyanaan aadinay maxay tari tanariifadan soka oo meeshaan iyo gada min shan boqolaan aadinay maxay tari inta ayada haddii laisku dara biyaha iyaga ahaa biyaha iyaga ahaa biyo lagu gado ayaa markaa ah, dadka la faray oo biyo un hala gaarsiiy wa kaloo la gaarsiin kara malaha haddii biyaha laisku daray miiqaabooyad noqoni daruur yar oo inta masjidka sigiska uu ku fadhiyo oo da'do oo socoto toban iyo shan daqiiqa inta ayada ahaa inta ayadaa ka badan ho alla ah lagu dhargao haddana baanta waad aragteeno nin walba nicmadiis wayanshur raxmatahu raxmaddii meesha laguma gooni yeelin annaga marka markaan u dirna meesha ayada intayda loo diray culimadiisu tagan wixii loo diro adinkana ad aruuriseen lacagti maxaa lala gaaraa waa bal adi hadda siyellow iyo marsabad iyo mooyaale maxay noqoni cirbad lagu tuuro waa hal cirbadoo meesha lagu tuuro iyo xataa dareema inay soo gaarta xataa lagama warqabo cid ka warqabta inay jirna laga yaaba laakiin raxmad ilahi waa kaas waynshur raxmatahu wa huwa alwaliy inamaa waliyukum allah weyaan wa huwa alwaliy marka hadda maanta waxaana saaran marka inaa allah subxana wa tacaala aad loogu mahadiyo oo xamdi aad ficlan maanta roobkaas dhadhan wuxuu le gooni ah dadkii markii roobka la helay annaga halkan joognay oon xataa abaarta aad loo dareemin iyo dadkii xoolihii ay ka halligmeen isku si ayaa hal mar alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdulilah ya ha lidaalika ilaahay markuu subxaana wa tacaala raxmadda yara celina bangigiisuu buuxaae waxaa la rabaa in addoonnimada qofka uu qirto oo u diyaargaroob inuu addoon yahy uu fahmo sidaa weeyaan waaya fa balaqa waa wuxuu gaarina marka qiimatuha qiimadeedii xoolihii marka la qiimeeyey oo geeli la qiimeeyey qiimadeeda wuxuu gaaray calaa zamnkiisa sl maa bayna aarbaci mia diinaar afar boqol oo diinaar ilaa amaani miati diinaar ilaa sideed boqol oo diinaar markay aad geel u raqiisayna diyadii waxay gaartay afar boqol oo shilin oo dahaba ah. markii ay kor u kacdayna sideed boqol oo shilin oo dahaba ah, ayay mxuu gaartay xilliga nabigeena sal اllahu alayhi waali wasalam aw cidlihaa amaba dhigeeda oo min alwariqi fida ayay gaartay qaala wuxuu yidhi cbdulahi bin camr bin caas radi allahu tacala canhuma may cafwan waa saga laftarkiisa ha fabalaqa amaba waqadaa wuxuu xukumaydha rasul rasul ka sal slm ana man kaana qofkuu ahaada caqluhu diyadiisa fi lbaqari lo calaa ahli اlbaqari dadka looda u saaxiibka ah miatay baqara laba boqol oo lo ah ama sacaad laba boqol oo sacaad yani neefkii geela ahaa iyo waxaa isku qiimo laga dhigay labada neefoo looda ahayd ayaa isku qiimo laga dhigay waman kaana qofkooda caqluhu diyadiisana fi shaati ari ama ri alfay shaatin fi shaati ari weeyaane alfay shaatin laba kun oo ari ama riyood waqada wuxuu xukuma rasul sal slam ana alcaqla diyada miiraaثun waa dhaxal bayna warahati اlqatiili qofka maqtuulka oo la dilay dadka dhaxalkiisa lah mid u dhexeeya weeyaan miiraaثun waa dhaxal bayna warahati اlqatiili qofka la dilay dadka dhaxalkiisa lah dhexdooda ayuu miiraaث u yahay calىa faraa'idihim nasiibyadoodii nin walba qeybta u lahaa oy shareecada u qoondaysay calaa faraa'idihim qoondayaalkood int loo qoondayy oo shareecada u qoondaysay ayaa nin walba uu ka qaadana weyaan ama uu ku leeyahay famaa fadala wixii ka soo hara marka oo markii eh, asxaabalfuruudkii nin walba faradka u lahaa markuu qaatay wixii ka soo hara e falilcasabati casabadi iyo dadkii asxaab furuudka aan ahayn ayaa qaadani markuu qofka dhinto xoolihii uu ka dhintay yaa asxaabu asxaabulfuruud oo waxaa weeyaan amaba sudus ha yeesheena ama umun ha yeesheena ama rabuuc ha yeesheena amaba nisf ha yeesheena ama uluayn ha yeesheena wahaakada yacnii nin walba inta uu ilaahay u qoondeeyey subxaana wa tacaala ayuu leeyahay wixii intaa ka soo hara marka oolaa markaa qof walba saaba furuudkii dadkii qoondada lahaa markaa nin wal qoondadiisa qaato wixii ka soo hara marka waxaa qaadani dadka casabada ahaa casabada marka waa kuwe waxaa ka mid a ah xawaashidii oo ah muxuu ahaa adeer adeeradii ilma adeeradii ka soo soka muxuu ahaa walaalihii oo ragga ahaa ama rag iyo dumar isku jiro ahaa oo waxaa weeyaan casaba bilkhayr kuu ahaa marka wahaa marka casabada ayaa wixii soo harala weeyaan waqada wuu xukumay dhe marka rasulka sal l slm an yacqila inuu diyo bixiyo cala almar'ati haweenaydi an yacqila inay diyo bixiyaan cala almar'ati haweenaydi casabatuhaa dadka casabadeed ahay man kaanuu cid alle ciday ahaadaan casabada waa qaraabadeedii waa casabada marka saas laiskugu duduuba kuwa asxaab alfuruud oo hadda ay diyo in la bixiy noqoto kuwa asxaabulfuruudka ahaa marka la joogo baabulfaraa'id iyo kuwa waxaa weeyaan eh, eh, asxaab alcasabaadka ahaa kulli marka waxaa weeyaan min baab اtakhliib ayaa casaban isku wada dhihi waqada wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm an yacqila inuu diyo bixiyo cala haweenaydii casabatuhaa qaraabadeedii man kaanuu ciday ahaadaanba walaa yariuuna minhu ah casabadii marka waa qolyihii marka asxaabul furud kuma jiraan markan waqada wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm an yacqiya inuu diya bixiyo almar'ata weynaydi casabataha qaraabadeedii man kaanuu ciday ahaadamba walaa yariuuna minhu walaa yariuuna kama dhexlayan minhu diyadii shay kama dhexlaayaan ilaa maa fadala wixii ka soo haray can warahatihaa qolyihii dhexlaayey meeshan waxaa isuwan marka saddex qola isuwan qolyaha koobaad waa qolyihii asxaabu lfuruudka ahaa qolyaha labaadna waa casabaadkii oo isilaaxan casabada loo yaqaanay baabul marka la jooga faraa'idka iyo muxuu ahaa miiraad marka la joogo qolyaha saddexaad waxaa weeyaan waa aqribadii dawilqurbaadi oo waxaa weeyaan madaahibta qaarna ay dhexhashiinayaan qaarna ay dhexhashiinaynin kuwiio iswada huwan waa marka marka halkan laga hadla weeyaan wain qutilat haddii haweenaydi la dilo facaqluhaa diyadeeda oo xoolihii diyadeeda loo soo qaaday kontonkii neefogeel ahaa ama qiimahoodii wixii joogay oo lasoo qaaday xoolihii bayna warahatihaa dadkii dhaxalkeeda lahaa ayuu u dhexeeyaa weeyaan dhexdooda ayuu ahaaday wa hum iyagana yaqtuluuna waxay dilayaan haddii qisaas in la fuliyo ay noqotona qaatilaha qofka dilay ayaga ayaa gacanta midig ama gacanteeda ayaga ayaa la weeyaan saas ayuu nabigeenna muxuu ahaa inuu sheegay ood xukumay ayuu cabdilahi bin camr caasi radi allahu ta anuma xadiidkaas eh, ku sheegayaa kow baabu dikri asnaani diyat اlkhaطa'i diyada gafka ah da'yaalka geela sheegin la sheegay ayuu baabkan u baab yahay dada say noqonaysaa nacam maxaa jira markii ay noqoto dhiiggii in la raadiyo markii dhiiggii in la raadiyo ay noqoto iyo markii dhiiggii in la bixiyo ay noqoto waraadii waa kala duwanta waraadii bes kuma qeydno marka waa xugun ilaahi subxaana wa tacaala markii ay noqoto diyadii in la raadiyo oo diyadii lasoo dhaciyo waxaa laga yaabaa waraadii inay ilmo qaangaar aan ahayn inay yihiin laga yaaba kaba soo qaad nin baa dhintay wiilii gabaruu ka tagay aabbihi hooyana kama tegin wiilkii gabarta waa muxuu aha midna waa shan jir midna waa laba jir waratadan ayaga bes ay ku koobnaani aabbana maadaama jooghona inay joogin lidakari midlu xadar unhayayn ayada waxaa weeyaan waxay qaadani saddex saddex qoryaa loo qaybini qori ayadaa qaadan laba qorin waxaa qaadanaa wiilkii laakiin dhiigga ma soo dhicin karaan kuwan shan jirka saddex jirka maya taas baab kale taas baab kale ya taas baab kale <laughs> taayada baab kale marka alcumuum laakiin dee xaajir waxaad ogaataa yani baabka isagao kharashkiyaa laga goynaysa kharashka ficliga lama gooy howlo kalaa la socda adiga baad ogsoonta howlahaas inta ka gaaraysa labadaas canug oo waradhada ah haryaraan badana aad bay u yarta waa isla naqaana hadda dhaqanka somalida waa iska imtixaan xadii nacam ya ya a a mar kalaan ka hadlaynaa warasada baa la eegi warasada cidda dhaxalkeeda lah ayaa la eegi ninkeedii ma soo gelayaan mi sooma gelay taas ayada ya suu ku soo geli ya maxaa tiri ninka dhaxal uu kuleha laakiin makabaxa misaan soo gela makabaxa misaan soo geli aan ku noqonna insha allah waayo xadiidka afar kun sideed boqol iyo labaad waa xadiis daciifa qaala imam nas abarna cali ibnu saciid ibnu masruuq waa saduuq waa reekindi qala wuxuu yihi xadana yaxya ibn zakariya ibn abi zaa'ida wa iqat mutqin can xajaaj ibnu arطaah wa saduuq kaiiru tadliis wاlkhaطأ waana axad اlfuqahaa can zayd ibni jubayr aلطa'i wa iqa can khishf khashf baa idin qora ninka bikasri alkha'i weeyaan can khishf ha hoos dhiga ibnu malik الطa'i waثaqahu النasaaئي qaala samictu ibna mascuudi cabdulahi bn mascuud radi allahu taala anhuma yaquul isagoo ayaan ka maqlay khishfi aadhihi qadaa wuxuu xukumay rasul rasulka al sl slm diyat alkhaطa'i diyada gefka ah cishriina labaatan binta mukhaadin cishriina binta mukhaadin labaatan sanad dhammaysatay ama dayraad ah wa ishriina labaatan labaatankaas marka waliba waa dhadig ishriina labaatan oo binta mukhaadin nirig sanad dhammaysatay oo sana labaad gashay wa ishriina labaatan oo ibna mukhaadin dukuuran yacni qurbac sanad dhammaystay oo sanadkii labaad galay qurbac oo labaatan ah iyago ishaniyo labaatan binta labuunin nirga sanad dhammaystay laba sano dhammaystay oo sanadka saddexaad galay iyo ishaniyo labaatan oo jadacatan ilka riditay waa kuwa dhammaystay afaray dhammaysteen kadibna kii shanaday u gudbeen waaya iyago cishriina labaatan xiqatan qowr oo cagsiga ah oo saddex dhammaystay kii afraadna galay sidaa weyaan laakiin xadiidka waa daciif wاضaciifu laa taquumu calayhi alxuja baabu dikri diyati diy sheegitaan la sheeg ayuu u baabiya xadiista caawa waa taqriiban daciifka ku badan dikru diyati diye sheegitaan la sheega min alwariqi fida xaggeed laga bixiyo miiquu noqonaya sidaa weyaan xadii afar sideed boqol iyo saddexaad waa xadiis daciifa qaala imaam محمد بن مثنى العنزي وثقة حافظ قال عن معاذ بن هاني القيسي وثقة قال حدثني محمد بن مسلم المكي وصدوق يخطئ في حفظه قال حدثنا دينار وثقة ضبط حجة حاء إمامك حديث أي تحويلي عليه رحمة الله وأخبرنا من جديد أي يصاب بالأبي آه سندكي وأخبرنا وحنور أبو داود سليمان بن سيف الطائي مولاهم وثقة حافظ قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد مسلم عن عمر بن دينار عن عكرمة مولى عبد الله بن عامر العاص رضي الله تعالى عنهما ورحم عكرمة وجميع جميع الرواه n cabaas radi alahu ta anuma qal cbdulahi bn cabaas qatala wuxuu dilay rajulu nin rajula nin ayuu dilay calaa cahdi rasuuli lah rasulka al zamnkiis sal slm fajacala wuxuu yeelay anabiy nabigeena sal slm diyatahu diyadiisa inay cashara alfan toban iyo laba kun ayuu ka yeelay oo maxay tahay waa fido abcan wadakara wuxuu sheegay qowlahu qowlka alle ilaa an aqnaahum اllahu warasuuluhu min fadlih fii ahdi diyati wاlafdu liabi daawuud aayaddaas ayuu marka akhriyey oo ah wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum اllah alla weyne inuu hodmiyey iyo warasuulu rasuulkiisa min fadli fadligiisa marka waa diyadii ayuu ku fasiray fii akhdihim qaadashaqatin adiyata diy lakiin xadiidka waa daciif daciif laa taquumu calayhi alxuja xadيث afar sideed boqol iyo afraad wa xadيث ضعيif isna qala imam أخبرنا محمد ميمون المكي wa صدوq ربما أخطأ قال xدثنا سفيان بن عyeyنة waa imaamkii wa ثiqة ثبت can cمر بن dinar wa ثiqة ثبت xujة can ikrima wa mowlى cabd لله بن cabaas samicnaahu waxaan ka maqalnay maratan mar ayaan ka maqalnay yaquul isagoo lah an بn cabaas radi الlah ta ana nbiy nabg sl sl qada wuxuu xukumay bاثنay caشhaرa ألفا toban iyo laba kun yacni fi diyati diyadii laakiin xadiidku waa daciif muhimadda marka maxay tahay itna cashara iyo labaatan kun iyo kuma xirno geela waa la qiimayni maalinta ayada qiimaha aad joogan baa la eegi waxaa u daliila axaadiista ah, roosaan soo marnay in nabigeena calayh salat slaam xilligiisii markii la qiimeeyey geeli oo weliba lagu qiimay dahab marna afar boqol oo diinaar in ay diyadii noqotay marna ay sideed boqol ay noqotay oo geeli ayaa marna qaaliyoobay marna waa rakiisay markuu rakiisana qiimaha waa la dhimi jiray oo saasa lagu qiimeynaya markuu qaaliyoobana waa la qaaliyeyn jiray xilliga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxyaabaha hadda dhaca waxaa ka mid oo ah khatarta ah. waxaa la qiimeynaa maalin maanta oo kalea la qiimeynaa oo neefka geeli ahaa uu jooga konton kunoo shilin si adiga isu celcelinta intaa joogo qaar waa soddon qaar waa toddobaatan wahakada qaar afartan waa lasu celin waa lagu jimayni inay iskugu imaan karaan konton kadibna faraha lagala bixi sidiiyaa lagu soconi markay qiimo dhacdo meeshiyaa loo daynaya marka toban sanaa mari labaatan sanaa mari soddon sanaa mari heer markii dambe shan neefoo geel iyo qiimihii la bixinaya isku mid waxay u baahanaysaa xilliga nabigen a waa garanaysaa toban sano toban iyo mxu eh, toban sano taqriiban iyo magaalada madiine joogay tobankii sano joogay ayaa afar boqol ilaa sideed boqol ay u dhexaysay marka mar kasta waxay u baahanaysaa in la cosbooraysiy oo ragga akhyaarta howlaha iyada ummadda kale maslaxayn ay mar kasta qiimihii ku noqdaan si ay dulmi iyo cadaalad aan lagu bixin waayo xadidka afarkun amaba baabu caqli almara haweeneydii diyadeeda ayuu baabkan u baabay xadidka afarkun sideed boqol iyo shanaad waa xadiis daciifa qaala imam akhbana ciisa ibn muusa ciisa ibn yunis dheh alfakhuri waa saduuq rubama akhطأ qaala xadaثna damra damra ibn rabiicata alfilistini waa saduuq yahimu qaliila can ismaaciil ibn cayaash an ibn jurayj cabdimalik ibn caiz ibn jurayj can amr ibn shucayb can abihi can jaddi qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn camr caas qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm caqlu lmarati haweeneyda diyadeeda milu caqli rajuli ninka diyadiisa oo kale weyaan ama ay la too tahay xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro aثulua saddex meelood hal meel oo min diyatiha diyadeeda ka mid ah yani diyada haweeneyda iyo diyada ragga waa isku mid waa waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha ka yar diyada caadiga ah aan diyada caadiga ahayn oo muxuu ahaa juruuxda iyo muxuu ahaa ma'muumada iyo muudixada iyo noocyadan dee kutubaha fiqiga aadka ugu yeelo oo ku saabsan dhaawacyada wixii marka muxuu ahaa markii ay noqoto in diyo laga bixiyo ilaa saddex meelood hal meel diyadeedii ay ka gaarto intaas wixii ka yar ninka ragga iyo dumarka way siman yihiin saas wey xadiidka laakiin xadiidkaas waxaa weeyaan waa xadiis daciifa ah weeyaan kow kadibna waxaan u gudbaynaa xadiidka eh, xadiis u dambe insha allah tabaraka wa tacaala baabu kam diyat alkaafir qofka gaalka diyadiisa imishay noqonaysa madaahibta waa saddex qaybood abu xaniifa diyat lmumin ama muslim alkaafir inay siman yihin uu sheegi jamaahiir ahlicilmina oo muxuu ahaa xanaabilada iyo maalikiyada yan waxay qabaan inay labada diy diyada muxuu aha gaalka iyo muslimka ah waxaa weeyaan nus ay tahay oo qofka muslimka ah markuu boqol iyo isaga nus noqoni qaarna waxay qabaan oo imaamkeena shaafici iyo rag kaba ay ka mid yihiin eh, in waxaa weeyaan ay ulu tahay adig waa masalo dheeroo muxuu aha cariid aho adiladeeda markaad eegtana taqriiban ay aad iyo aad runtii aad meel aad ula dhacdo inaad eh, yani aad u weyda amaba aad aad ugu xasilin laga yaabo wallahu aclam xadiik afar kun sideed boqol iyo waxaana keeni waxaa keeni qofka gaalka ah dhan mar xarbi weyaan mar waa xarbi oo isaga diyaa meesha ma taala marna waxaa weeyaan waa qof isaga nus iska dhigo isharibay allihii abuuray oo indha iyo dhaga iyo wax walba u yeelay ayaa waxa weeyaan inuu tawxiidkii sugo ayuu diiday markaan ka hadlayn arrinta riqiga iyo baabkaasba waati aan aad uga hadli jirnay marka jawaarib badan oo la eega ayaa jiro marka jawaaribtaasaa keenaysa iyo axaadiista laftirkeedii oo mararka qaar laga yaabo inay habkay usoo arooreen ama hababka looga warramay ay kala duwnaadaan waa yahay xadiidka afar kun sideed boqol iyo lixaad waa xadiis xasan قال الإمام النسائي أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وإمامك عن محمد الراشد الخزاعي وصدوق يهم رمي بالقدر عن سليمان بن موسى وصدوق فقيه في حديثه بعض اللين وخلط قبل موته بقليل رحم الله الجميع وذكر كلي وذكر كلمة معناها كلمة معناه يشيغ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاصية رضي الله تعالى عنهما قالوا عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة ذاتك ballanta u saaxiibka ah oo dowladda islaamka ka hoos nool ama ballanta la leeyahay diyadooda nisfu caqli almuslimiina muslimiinta diyadooda nuskeeda weeyaan wa hum alyahuud wanasaara kuwa ayaga waa yahuud iyo nasarada xadidka afar kun siddeed boqol iyo todobaad una dambeya casharkan insha allah tabaraka watacala caawa waa xadiis xasan ah qaala alimam an sacalata akhbarna axmed ibn camr ibn sax waa hiqa qaala ambara ibn wahab cabdullahi ibn wahab almisri waa hiqatun eh, faadil faqiih qaala akhbaranii usama ibnu zayd alleythi mowlaahum waa saduuqun yahim usama ibnu zayd saxaabiga imaha la socda ku khaldamina can camr ibn shacayb ibn moxamed ibn cabdillahi ibn camr caas radi allahu tacaala canhuma waraxiba jamiic ruwaat can abihi oo shucayba can cabdilahi bn camr caas radi a ma ana rasul rasuulkan wuxuu yidhi caqlu lkaafiri qofka gaalka diyadiisa nisfu caqli lmumini qofka muminkaa diyadiisa nuskeeda weeyaan hada wallah aclam w sal allah wasl abdi rasul mustafaah